aabbaha iyo hooyada xaqoodu waa weyn yahay sharciguna aad ayuu u sheegay aayado fara badan oo qur'aana ayaa ku yimi labada waalid in loo samafalo ayaa layna amray waa amar sharciga waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وَاخْفِضْ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira mowduuca muxaadaradu si aad maqlayseen wuxuu ku saabsan yahay xaqa labada waalid ayuu ku saabsan yahay ilaahay khalqiga isagaa abuuray waxaanu u yeelay ashyaada wax fara badan asbaab iyo musababaad sababo keensada iyo sababaha waxay keensanayeen ee ka dhalanayeen jirsiinta ilaahayna jirsiiyey innaga waxa uu inoo yeelay waalido nebi aadam aabbe iyo hooyo toonna ma lahayn ilaahay wuxuu ka abuuray dhooba ayuu ka abuuray nebi ciisena ilaahay wuxuu ku abuuray ciise hooyadii oo maryamo ah uurkeeda ayuu ku abuuray aabbe ma lahayn ciise bnu maryam xawaa waxaa laga abuuray aadam feedhiisa sida xadiidka daahirkiisaba laga qaadanayo jumhuurka culammaduna ay ku tageen dadka kale intaa ka soo hadhay waxay leeyihiin aabbe iyo hooye ayay leeyihiin aabbaha weliba waxaynu u jeednaa aabbe sharci ah oo xalaal ku dhalay uga jeednaa aabbaha xuquuqdaa yeelanayaa waa inuu yahay aabbe sharci ah ee hadduu xaaraan ku dhalay oo zina ku dhalay walow aabbaba ha ahaadee xurmadaa ma leh aabbaha iyo hooyada xaqoodu waa weyn yahay sharciguna aad ayuu u sheegay aayado fara badan oo qur'aana ayaa ku yimi labada waalid in loo samafalo ayaa layna amray waa amar sharci ah waxaana laynaga reebay oo laynaga xaaraantinimeeyey in waalidinkaar lagu noqdo aayadaha qur'aankae ku yimi ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inuu inoo dardaarmay oo ina amray labada waalid in loo samafalo wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaana yacni waa amarnay oo waa u dardaarannay aadamiga inay labadooda waalid u samafalaan samafal dardaarankaas iyo cahdigaa iyo ballankaa dadka sidaa lagula ballamay ee la amray ee la faray inay labada waalid u samafalaan toddoba aayadood oo qur'aana ah ku yimi badankuna waxay sheegayaan ilaa shan ka midii dardaaran bay sheegayaan wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaana wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusna wawasayna alinsaana biwaalidayhi xamalatu ummuhu wahnan calaa wahn yacni waxaa ku soo arooray lafdiga wasaynaa ayaa laynoogu celcelinaya qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum an laa tushrikuu bihi shay-an wa bilwaalidayn ixsaana waxaa lagu soo gebagabeeyey aayadda oo lagu khatimay dalikum wasaakum bihi lacallakum tadakkaruun dardaaranku waa shay adag oo waa amar la adkeeyey weeyaan dardaaranku waxaa ku soo arooray miisaaq inay tahay ballan laga qaaday oo suuratulbaqara ilaahay reer banu israa'iil inuu cahdi kaga qaaday inay allah oo keliya caabudaan wa bilwaalidayni ixsaana labada waalidna ay u samafalaan samafal marka ballan inay tahay adag baa ku sugan mawdicaasna waxaana la raaciyaa cibaadada ilaahay keligii la caabudaayo ilaahay la keliyeynaayo waxaa lagu lamaaneeyaa in labada waalidna loo samafalo sida ku sugan baa aayatu alxuquuqi alcashara aayadda tobanka xaq sheegta oo allah uu yidhi wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an wa bilwaalidayni ixsaana aayaddaa waxaa la yidhaahdaa aayatu lxuquuqi alcashara toban xaq bay sheegtaa xaqa koowaad waa xaqu xaqullaah waa xaqa ilaahay waa in allah keligii la caabudo oo aan cibaadadiisa cid kale lala wadaajin waa xaqullah laba waxa laga dhigay labada waalid xaqooda ayaa lagu labeeyey oo laba laga dhigay siddeed xaqoo kalena waa laga dambaysiyey waxaad markaa garanaysaa aayadaha badan ee qur-aanka ku soo arooray weynaanta uu arrinkaasi leeyahay ayaad garanaysa culammaduna waxay isla ogol yihiin oo ku ijmaacsan yihiin samafalka labada waalid loo samafalayaa inuu waajib yahay ahlu cilmiga qaarkood waxay ka cabbireen inay tahay samafalka labada waalid faral inuu yahay oo ijmaac ku sugan yahay culammadu isku waafaqeen ibnu xasmi waxau yidhi ittafaquu calaa anna bira alwaalidayni fardun waitafaquu calaa anna bira aljaddi fardun waxay culammadu isku waafaqeen in labada waalid in loo samafalaa ay faral tahay awowga in loo samafalaana inay faral tahay isku waafaqeen saasuu odhanayaa ibnu xasm raximahullah erayga fardi in la yidhaahdo waa faral culammada qaarkood xoogaa waa ka taradudeen oo waxay yidhaahdeen waajib baan odhanayaa ee faral odhan maayo labada waalid in loo samafalo waxaan odhanayaa waajib weeye laakiin odhan maayo waa faral taasi waxay ku dhisan tahay ma farqaa u dhexeeya fardi iyo waajib mise farqi uma dhexeeyo jumhuurka culammadu waxay u badan yihiin inaan farqi u dhaxayn saasay u badan yihin saas aawadeed ayuu odhanayaa ibnu muflix muraadku uga jeedaa fardiga waxa weeyaan waa waajib saasuu uga jeedaa axaadiis badan baa ku soo aroortay samafalka labada waalid loo samafalayo kana digaysa in labada waalid waalidinkaar lagu noqdo axaadiista badan ee ku soo aroortay waxaa ka mid ah xadiiska uu nebigu sala allahu alayh wasalam la weydiiyey ayu alacmaali axabu ila allah qaala alsalaatu calaa waqtiha qaala summa ay qaala biru lwaalidayn qaala summa ay qaala aljihaadu fii sabiili illaah xadiiska bukhaari iyo muslim oo soo wariyeen wuxuu tilmaamayaa camallada camalka uu ilaahay ugu jecel yahay waa in salaad wakhtigeeda la tukado ay tahay maxaa ku soo xigaa lagu yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu uhi waxaa ku soo xigaa in labada waalid loo samafalo camalkee ku soo xigaa la yidhi labada waalid in loo samafalo waxaa ku soo xiga ayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam aljihaadu fii sabiili illah xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey jihaadkii oo fadligiisa ay ku soo aroortay adillo fara badan aayaad badan iyo axaadiisi intuba ay ku soo arooreen waxaa laga dhigay martabada saddexaad ee ka dambaysa samafalka labada waalid loo samafalay halkaa waxaad ka garanaysaa weynaanta ay leedahay in labada waalid loo samafalaa weynaanta ay leedahaa laga qaadanayo wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam rida allaahi fii rida alwaalidayn wa sakhatu rabbi fii sakhati alwaalidayn raalli ahaanshaha ilaahay wuxuu ku sugan yahay raalli ahaanshaha labada waalid bimacnaa hadday labada waalid kaa raalli noqdaan waxay kuu sababayaan inuu ilaahay kaa raali noqdo hadday labada waalid kuu cadhoodaanna wuxuu kuu sababayaa inuu rabbina kuu cadhoodo sheekh albaani xadiiska waa saxiixinayaa isagoo marfuuca iyo isagoo mawquufa mid walba wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam laa yajzii waladun waalidahu ila an yajidahu mamluukan fayashtariyahu fayuctiqah xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey uma abaalgudayo walad ama ilmo waalidkii uma abaalgudayo oo xaqiisii waalidnimo gudan kari maayo uma abaalgudaayo inuu helo mooyaane isagoo addoona oo cidileedahay oo bidda cid u ah oo gacan aadami ku jiroo maal laga dhigtay ow dabeedna soo iibsado ow dabeedna xoreeyo sidaasi hadday dhacdo waa u abaalguday haddii kale uma abaalgudayo abaalgudu u abaalgudaayo gaadhi kari maayo laakiin markaasunbuu gaadhayaa marka maxaa loo yidhi waa gaadhayaa marka waxaa loo yidhi waa gaadhayaa xikmadda ku jirtaa ama sababta ku jirtaa waxa weeyaan labada waalid jiritaanka ilmahani jiro iyagaa u sabab ahaa isagoo cadam ah oo aan jirin ayaa sababtooda ilaahay ku jirsiiyey marka jiritaanka uu jirayo iyo noolaanshaha uu noolaanayaba sabab waxa looga dhigay labada waalid ayaa looga dhigay waalidkii markuu noqday addoon cidi leedahay oo cidi mulkido wuxuu noqonayaa shaqadiisa iyo waxa uu qabanayaaba inuu cid gacanta ugu jiro oo iyaga inuu geliyo ay tahay oo iyaga inuu u khidmeeye ay tahay oo iyaga amarkooda inuu qaato ay tahay oo xorriyadu ku tasarrufo isagu uu ku takrifalo ma laha marka ficliyan haba u jiree wuxuu ka dhigan yahay jiritaankiisu jiritaan la'aan oo kale markuu haddaba ilmahani soo iibsaday waalidkii oo dabeedna xoreeyey xoreeyey waxaa loo jeedaa uu sababtiisa ku xor noqday uma baahna inuu ictaaq markaa uu sameeyo uu leeyahay waan xoreeyo xor baan kaa yeelay oo iiqaac uma baahna uu xorriyad ku ridaayo ee ahaan buu xoroobayaa gacantiisa markuu soo galo sidaa u mulkiyo mulkigiisa ugu dhaco buu si tumaatiga xor u noqonayaa waayo ma suuragal ahaa waalidkii inuu addoonsadaa wax dhici kara maa marka fa yuctiqahu waxaa loo jeedaa yacni sababitaanka uu sababay xorriyaddiis iibkaa uu iibsaday ee uu gacantiisa soo galuu ku xor noqday oo inuu addoonsadaa aabbihii ma dhici karto man malaka daa raximin maxramin cataqa calayh iska daa waalide ruux maxaarimtiisa ka midi eh hadduu markaa mulkiyo ruuxu xor buu noqonayaa marka xorriyadaa uu u soo celiyeyoo xor ka yeelay inuu nooleeyo kalay ka dhiganta maadaamay shabbahdo inuu nooleeyey sidaasaa loo yidhi markaas xaqiisii waa guto waa u abaalguday laakiin haddii kale uma abaalgudin waxaa la soo wariyaa cabdullaahi bnu cumar ayaa waxa dhacday wuxuu arkay nin hooyadii xambaarsan hooyadii waxay noqotay cad bay noqotay oo mariil bay iska noqotay dabeedna waxay noqotay inuu markaa qaado yadaan cidinla sidin way daciiftay keligii baa sida markaasuu sidaas ku keenay xajkii kacbadii uu kula dawaafaya isagoo sida shahida bnu cumar wa rajulun yamaaniyun yatuufu bilbeyti xamala ummahu waraa'a dahri yaquulu inii lahaa baciiruha almudallalu in udcirat rikaabuhaa lam udcari suma qaala yabna cumar aturaanii jazaytuhaa wuxuu idhi waxaan ahay rakuubkeedii loo layliyey baan ahay rakuuboo kalean uga dhiganahay waa sidaa cabdulaahi ibnu cumar buu wuxuu ku yidhi abaalkeedii ma guday weliba waxaa la soo naqliyaa inuu ku daray xamaltuhaa maa xamalatnii aksara fahal taraa jaazaytuhaa yabna cumar intay isidaba in ka badan waa sidayey iyadu sagaal bilood keliya isiday anuu ka badan baan siday yaa abaalkeedii ma mariyin uma u abaalguday cabdullaahi bnu cumar min culamaa'i saxaaba ka mid ahaa wuxuu yidhi laa umaada abaal gudinoo abaalkeedii maad gudan walaa bizafratin waaxida dihasho keliyao mar keliya ay ku dihatay markay ku foolanaysay hal mar keliya maad gudan iska daa ka badane sheekh albaani wuxuu tilmaamayaa inuu asarku haabit yahay oo sugan axaadiis badan baa ku soo aroortay mawduuca cuquuqa iyo waalidinkaarnimada haddaynu wax ka tusaalaynna waxaa ka mid ah xadiiska saxiixaynka bukhaari bukhaariiyo muslim soo wariyeen in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam hal unabbi'ukum biakbari alkabaa'ir qulnaa bala ya rasuula allah qaala alishraaku biاllah wa cuquuqu alwaalidayn wa kaana muttaki'an fajalas alaa wa shahaadatu azuur alaa wa qowlu azuur famaa zaala yukariruhaa xataa qulnaa laytahu sakat xadiiska bukhaari iyo muslim soo wariyey nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam ha idinka warramaa dembiyada waaweynka ugu weynaanshaha badan waxay yidhahdeen haa rasuulkii ilaahayow sala allahu alayh wasalam nooga warram waxau idhi waalishraaku billah in ilaahay wax lala wadaajiyo xaqiisi cibaadada cid kale lala siiyo ilaahay cid kale lala caabudo iyo labada waalid in waalidinkaar lagu noqdo waynu sharxi doonnaa waxyaalaha waalid inkaarnimada noqonaya tusaalayaal badan ayaynu markaa ka tusaalayn doonnaa oo aad iyo aada u dhaca markii la sheegay ilaahay in laga gaaloobo oo dembiga ugu weyn ahaaday dembiga labaad ee lagu labeeyey wuxuu noqday labada waalid in waalid inkaar lagu noqdo gaalnimadii dembigii lagu soo xijiyey waxa weeyaan waa in xaqii labadii waalid laga kufriyo oo waalidinkaar lagu noqdo xadiiskaana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey akbaru lkabaa'ir baana lagu itlaaqay dembiyada waaweyn kuwa ugu weynaanshaha badan rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu uhi raqima anfun uma raqima anfun uma raqima anfun san ha boodhoobo san ha dulloobo san ha dulloobo markaasaa lagu yihi rasuulkii ilaahayow wa'ayo qaala man adraka abawayhi cinda alkibari axadahumaa aw kilayhimaa suma lam yadkhul iljanna wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam waxa weeyaan kaa habaarkaa lagu habaarayaa waa kii labadiisii waalid soo gaadhay ama midkood soo gaadhay oo aan janno gelin sababtooda aan janno ku gelin sankiisu ha dulloobo muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi abi hurayra xadiis kale nebigu wuxuu ku sheegay sala allahu aleyh wasalam ina allaha xarama calaykum cuquuqa alummahaati wa mancin wahaatin wa albanaat ilaahay wuxuu idinka xaaraantinimeeyey hooyooyinka in waalidinkaarra lagu noqdo ayuu idinka xarimay mawdicu shaahidka taasaynu uga jeednaa bukhaari iyo muslim baa soo wariyey min xadiisi almukhiira xadiis kale wuxuu sheegayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu yidhi min alkabaa'iri an yalcana arajulu waalidayh qaaluu kayfa yalcanu arajulu waalidayhi qaala yasubu aba arajuli fayasubu abaah wayasubu ummahu fayasubu ummah dembiyada waaweyn waxaa ka mida inuu ninku nacdalo labadiisa waalid markaasay waxay dhahay yaa rasuula allahi siduu u nacdalayaa ninku labadiisa waalid nin hadda waxaa looga jeedaa uun shakhsi uunbaa laga tilmaamay hadday gabadhi nacdasho iyo haddii nin nacdalo waa isla halkii wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam nin buu aabbihii caayayaa markaasuu isaguna aabbihii caayayaa bimacnaa wuxuu tilmaamay sababitaanka cayda uu u sababay labadiisa waalid oo inay cidi caydo uu u sababay inay tahay dembi kabaa'iroo weyn inay tahay bal ka warran hadduu toos u caayo soo kama sii darna waa ka sii darantay waalidinkaarnimada ashyaa badan baa soo gelaysa innagoo axaadiistii qayb ka mid a tilmaannay aayaadka qaarkoodna aynu sheegnay bal hadda waxyaalaha samafalka noqonaya ama biriga labada waalid wakhtigoo inagu yar mawduuca oo ballaadhan laba muxaadaro ku kala habboonaa muxaadaro cuquuqa ku saabsan iyo muxaadaro birulwaalidayn ku saabsan sidaa ku kala habboonaa laakiin aynu doonno inaynu soo koobno ayaynu waxaynu samaynaynaa ikhtisaar baynu ku dadaalaynaa ilaahay wuxuu ina amray labada waalid in loo shukri noqo oo markuu sheegay in isaga loo shukri noqo ayuu wuxuu raaciyey labada waalidna in loo shukri noqo allah wuxuu yidhi wawasayna alinsaana biwaalidayhi xamalathu ummuhu wahnan calaa wahnin wa fisaaluhu fii caamayn an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir waxaannu dadka u dardaarannay aadamiga labada waalid si gaara waxaa loo sii sheegay hooyada oo xaqeedu ka weyn yahay xaqa aabbaha hooyadu waxay qaadday ilmaha taagdarro taagdarro dul saaran bay ku qaadday markii dambena waa nuujisay laba sano ayay nuujinaysoo naaska kaga goysay waa hadday u dhammaystirto maxaa ashiyaadaa loo sheegayaa waxaa la baraarujinayaa xaqa hooyadu inuu ka weyn yahay xaqa aabbaha taasaa laynagu baraarujinaya an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir ilaahay wuxuu idhi aniga ii shukri naq labadaada waalidna u shukri naq shukrinaqu xaggu ka dhacaa ahlucilmigu waxay idhahaan shukrinaqu wuxuu leeyahay odhaah iyo ficil iyo qalbi intaba waa ka dhacaa saddexdaa qaybood hadday tahay xagga qalbiga in laga shukri naqo xagga afka in laga shukri naqo xagga jawaarixdiiyo xubnaha kale in laga shukri naqo intuba waa soo gelayaan afaadatkum annacmaa'u minii halaasatan yadii wa lisaanii waddamiira almuxajaba nicmadu waxay sababtay saddex shukri naqood waa gacantayda buudi iyo carrabkayga iyo qalbiga la qariyey intaba shukrinaqu waa ka dhacaya camal baa shukrinaq noqda icmaluu aala daawuuda shukraa yacnii camal fala aala daawuuda ay aala daawuuda shukra reer daawuudow naq camal fala sujuud baa jirta sajdatu shukri la yidhaahdo marka acmaasha laftoodu shukrinaq waa noqotaa afala akuunu cabdan shakuura marka labada waalid see loogu shukrinaqayaa ma waxaa loogu shukri naqayaa siday dadka qaarkood ay yidhaahdaan markay salaadda ka baxaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi walilwaalidayn alxamdu lilaahi walilmuslimiin maya xamdiga alxamdu la yidhaahdo oo sidaa loo camimo ilaahay baa la gaara saas aawadee ma soo aroorin cidan ilaahay ahayn in xamdigaa lala wadaajiyey iyadoo xamdiga laga dhigay kaa mucarafkee asha la geliyey wuxuu soo arooray uun iyadoo xamdiga ilaahay loo gaar yeeliy ayuunbaa soo arooray laakiin shukrinaqu farqaa u dhaxeeya qirashada la qiranaayo wanaaggii ay kuu faleen iyo samafalkii ay kuu faleen labada waalid qirashada la qiranaayo oo xaq inay kugu leeyihiin la ictiqaadinayo oo la aqoonsanayo waa shukrinaqii qalbiga alictiraafu biljamiil wanaaggii waa in la qiraa waa in loo qabaa inay ixsaan iyo samafal kuu geysteen oo kuu faleen oo kuu galeen waa in la qirsan yaho aan la dafirsanayn mar labaadka waa in afka laga qirayaa oo lagu ammaanayaa oo loogu ducaynayaa man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lah nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam kii wanaag idin fala u abaalguda haddaa weydaan waxaa ugu abaalgudaan u duceeya ducada loogu ducaynayo maxaa ka mid a ah? jazaakum allaahu khayran in la yidhaahdo ama jazaakum allaahu khayran yacni markaa in lagu yidhaahdo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood waalidkood aabbahood iyo hooyadood iyagoo ixsaan habeen iyo dharaar u samaynaya maalin maalmaha ka mida inaanu ku odhan midnaba jazaaka allaahu khayran iyo jazaaki illaahu khayran hada halad loogu duceeyo khayr ilahayna kaga abaalmariyo waa shay markaa fiican ruuxa hataa ajnebiga ah ee aan waalidba ku ahayn ayaa qadar yar oo ixsaana hadduu kuu sameeyo ay tahay inaad u ducayso ixsaan kale haddana u samayn man sanaca ilaykum macruufan man waa siiqatu cumuum shakhsi kastoo idiin sameeya wax wanaag ah macruufan waa la nakireeyey aya macruuf baa soo gelayaa daqiiqan kaana aw jaliilan macruufkaasi ha yaraado ama ha weynaado fakaafi'uuh uga abaalguda fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lah haddaa weydaan waxaa ugu abaalguddaan u duceey wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man laa yashkuru nnaasa laa yashkuru allah kii aan dadka u shukri naqin allahna uma shukri naqo marka ducada loo ducaynayo iyo shukrinaqa loo shukri naqayo waa arrin markaa waxaa muhima weeye waa arrin muhima waxaanay ka mid tahay samafalka loo samafalayay ka mid tahay samafalka loo samafalaayo ayay markaa ka mid tahay waxaa soo gelaya ducada markaad u ducaynayso habeen iyo maalin iyagoo nool iyo iyagoo dhintay mid walba ma aho keliya marka loo ducaynaya markay dhintaanoo qura ma aha iyagoo nool lafteeda in loo duceeyaa samafalkay ka mid tahay iyagoo dhintayna in loo duceeyaa samafalkay ka mid tahay waxaa laga soo wariyey fudayl ibnu ciyaad inuu yidhi an ishkur lii waliwaalidayk markuu sheegaayey fasiraayey ayuu wuxuu idhi shanta salaadood ruuxii tukadaa ilaahay waa u shukri naqay shan goor habeenka iyo maalinta kii waalidkii u duceeyeyna waalidkii waa u shukri naqan waxaa laga yaabaa dadka qaarkood sanawaad ama bilo ama asaabiic inaanu waalidkii uba ducaynba hadduu wakhti hore dhintayna waxaaba dhici karta inay iska ilaawaan dhallinyarada qaarkood taasina mid markaa munaasiba ma aha waa in loo samafalaa waa in loo duceeyaa ducaduna waa shay qaaliyo weyn nabigu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam xadiiska abu daawuudka ruux dhintay oo jannada ku jira ayaa derajo sare loo qaadaa markaasaa wuxuu yidhaahdaa ilaahay ow tani xaggay iiga timi derajadan sare lay qaaday xaggay iiga timi markaasaa waxaa lagu yidhaahdaa ilma aad dhashay oo ubadkaaga ka mid a ah oo ilaahay dembidhaaf kuu weydiiyey ayay kaaga timi derajadani biistikfaari waladika laka abu daawuud baa xadiiska soo wariyey sheekh albaanina waa taxsiininaya iyo culamo kaleba waxaad arkaysaa nebiyadu iyagoo u ducaynaya naftooda iyo labadooda waalidba nebi nuux muxuu yidhi rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala baytiya mu'minan walilmu'miniina waalmu'minaat ilaahayow aniga ii dembi dhaaf waliwaalidaya labadayda waalidna u dembi dhaaf waxaa sunno ah naftiisa iyo cid kale hadduu ruux u wada ducaynaayo inuu ducada naftiisa ku bilaabaa sunno ah sida xadiiska abu daawuud kaba ku soo aroortay in nebigu sala allahu alayh wasalam kaana idaa dacaa bada'a binafsih wuxuu ahaan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam hadduu ducaynaayo naftiisa mid ku bilaabuu ahaan jiray nebi nuuxu wuxuu ku bilaabay naftiisa rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala baytiya mu'minan walilmu'miniina waalmu'minaat khasa camma waa khasisoo naftiisu gaar ugu duceeyey oo akhasu lkhusuus buu galay oo ah markaa naftiisao qura inuu u duceeyo marka hore khusuus kale ayuu haddana ku sii ladhay oo ah labadiisa waalid inuu u duceeyo waayo xaq weyn bay ku leeyihiin halkaana waxaa laga qaadanayaa nebi nuux labadiisa waalidba inay mu'miniin ahaayeen oo iimaan iyo tawxiid ay ku dhinteen markii dambena ducadii waa cammimay waliman dakhala beytiya mu'minan waa khusuus bay u tahay waxa ka dambeeya waxa ka horreeyana waxay u tahay cumuum cid alle ciddii iimaan leh rag iyo dumarba ilaahaw dembi dhaaf nebi ibraahim muxuu yidhi rabbana akfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina yowma yaquumu alxisaab marka wuxuu u duceeyey naftiisa iyo labadiisa waalid nebi ibraahim hooyadii waxay ahayd mu'minah laakiin ibraahim aabbihii wuxuu ku dhintay gaalnimo sida aayaadka qur'aankiiba ay sheegayaan sidaas aawadeed baa ducadaa uu duceeyey aabbihii markii dambe laga reebay markii dambe waa loo diiday oo waa laga reebay waqfir liabii innahu kaana min addaalliin waa kii ku ducaynayey ilaahayow aabbahayna u dembi dhaaf waayo kuwa habaabay lumay ayuu ka mid ahaa qowlka qaar yidhaahdaan bacdi ay yidhaahdaan oo ku saabsan aabbahaasi adeerkii buu ahaa ee aabbihiisii xaqiiqiga aha ma ahayn qowlkaasi waa daciif waxaanu khilaafsan yahay nusuusta waa khilaafsan yahay saas aawadeed waa qowl shaad ah oo nusuusta dawaahirtooda markaa khilaafsan mar walbana inuu aabba yahay baa lagu sheegaayey mar qura adeer laguma sheegin wal aslu fi lkalaami alxaqiiqa asalna waxa waa kalaamka xaqiiqo inta xaqiiqada lagu xambaari karana xaqiiqada in laga leexiya ma bannaana waxaynu u jeednaa nebi ibraahim markuu naftiisii u duceeyey waalidadiina waa u duceeyey mu'miniintana waa u duceeyey qur'aanka laftiisa waxaa laynagu amray in loo duceeyo labada waalid waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiraa waxaad tidhahdaa rabbigayow u naxariiso labadayda waalid kamaa rabbayaanii sagiiraa barbaarinta isoo barbaariyeen daraaddeed xaalaan yarahay ilaahay ugu naxariiso ama naxariis la mida naxariista ii naxariisanayeen markay isoo barbaariyeen waa duco waana amar wa qul amar bay faa'idaynaysa marka ducada loo ducaynaayo wanaaggooda la qiranaayo waxay soo gelaysaa ixsaankii iyo samafalkii loo samaynay waa in hadalka loo dabciyaa waa in hadal debacsan lagula hadlaa waa inaan la karooxin waa inaan gacmaha lagu saydhin waa inaan wejiga loo ururin oo weji cabuusa oo kab laga dhigay waa inaan lagu qaabilin waxaad nacaysa ama karaahiyaysanaysa hadday kugu yidhaahdaan amaba ay ku maagaan cadhaha u muujinin inaad weji furan ku qaabisho indhe debacsan ku eegto ama indhe hoos uga rogto farxad aad u muujiso aad u dhoolla caddayso waa cibaado rabbi loogu dhowaanayo waa qurbatun yutaqarabu biha ila allah waalidinkaarnimaday ka mid tahay wejiga in loo ururiyo ama cadho loo muujiyo ama si cadho leh loo eego oo indhaha lagu qallaxo dadka qaarkood baa waalidadood markay canaantaan waxaa laga yaabaa inuu si cadhale u eego indhaha ka dusinayo laba indhood aad mudac mooddo labada waalid ku taago ahlucilmigu waxay yidhaahdeen ixdaadu nadari ila alwaalidayni min alcuquuq labada waalid indhaha lagu takhlaa waxay ka mid tahay waalidiinkaarnimada falaa taqul lahumaa uffin hadal xun ha ku odhanin ra'yigooda inaad ka soo qaaddo waxaan ra'yi ahayd caqli baydaan lahayn sidan bayn ahay canaan aad canaanato si aad adigu dhashay oo ilmo aad dhashay uu yahay inaad canaanataa waalidiinkaarnimada ka mid tahay ha canaanan nebi ibraahim markuu aabbihii la hadlaayo iyadoo nebi ibraahim aabbihii uu gaal ahaa hadda siduu la hadlaya eeg yaa abati lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsiru walaa yugnii canka shay'a mar kasta wuxuu ku bilaabaya yaa abati aabbahayow tacbiirka uu kula hadlayaa iyo erayga uu kula hadlayaa waa eray debicsan aabbanimu kula khitaabayaa inuu aabbihii yahay ma odhan mar hadduu gaal yahay hebelow iska dheh yaa abati buu tacbiirka waa debcinaya lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsiru walaa yughni canka shay a maxaad u caabudaysaa yacni midaan ku maqlayn oo aan ku arkayn oo aan wuxuu kaa anfacayaa aynay jirinoo waxba kuu tarayn yaa abati innii qad jaa'anii min alcilmi maa lam ya'tika faattabicnii ahdika siraatan sawiya aabbahayow nebi ibraahim baa odhanaya waxaa ii yimi xagga cilmiga cilmi aan kuu iman baa ii yimi oo isoo gaadhay ay raacan ku hanuuniye waa erayo latifan yaa abati laa tacbud ashaytaan inna ashaytaana kaana lilraxmaani casiya aabbahayow shaytaan ha caabudin shaydaanku ilaaha raxmaanka ah wuu caasiyey oo mid caasiyey buu ahaaday ee shayaan ha caabudin yaa abati inii akhaafu an yamassaka cadaabun min alraxmaani fatakuuna lilshaytaani waliya aabbahayow waxaan kaaga baqayaa inuu cadaab ku taabto baan kaaga baqayaa kaaga tudhayaa xagga raxmaanka ilaahay naxariista badnaa xaggiisa inuu cadaab kaa haleelaan kaaga baqayaa oo sababtii cadaabka sababaysay aadla timaaddo ilaaba ilaa cadaab baa kugu dhacaya moodhan inkaar baad qabtaa ma odhan fatakuuna lishaytaani weliya haddaba tacbiirka siduu la hadlayo eeg isagoo nebi ibraahim aabbihii uu gaal yihu sidaa debecsan ula hadlayaa oo uu tusaalaynayaa oo uu shaytaankii cadowga ahaa inuu doortoo raaco oo ilaahay ka go'o uga digayaa oo uu cadaabkii aakhire uga digayaa ka cabsi gelinayaa uu mar walba ku soo celcelinayaa yaa abati yaa abati yaa abati yaa abati saas aawadeed labada waalid waa in markaa loo dabciyaa hadalka lagula khitaabayo oo lagula hadlayo xataa hadday qaldan yihiin sida wax loogu sheegaayo waynayna karoox noqon waa inay debacsanaataa hadalka waa in loo jilciyaa waa in aabbow iyo hooyooy lagu yidhaahdaa waa in markaa loo samafalayaa samafalku ma aho keliya wax siinta inaad wax siiso oo aad masruufto ama aad markaa waxay xidhaan iyo waxay cabbaan iyo waxay cunaan hadday u baahan yihiin aadna aad ku dhaanto inaad masruuftaa waa kugu waajibaysaa waxay kuu noqonaysaa waajib aabbihii hooyadii baa faqiiray ubadkoodii cid ka midi eh hadday wax haysato waajib waxa ku ah ay ku dambaabayaan hadday ka tagaan inay masruufaan oo waxay xidhanayaan iyo waxay cunayaan iyo waxay cabbayaan iyo meeshay gelayaan mid walba u sameeyaan inuu isagu iska nicmaysto ilmuhu waalidkiina uu dayacan yahay oo u dhibaataysan yahay dee waxay ka mid tahay waalidinkaarnimaday ka mid tahay hadalka markaa waa in loo debciyaa weji furan waa in lagu qaabilaa laa taxqiranna min almacruufi shay'an walow an talqaa akhaaka biwajhin talqin haddii walaalkaagii muslimkaha weji furan in lagu qaabila ay macruufka ka mid tahay bal xaqa gaarkaa kii kugu lahaayo waalidadaa ahaa sow kama sii xag jiro qaraabada in la xidhiidhiya mar hadday waajib tahay qaraabada ciddii ugu dhowaanshaha badnayd oo labada waalid ahayd xidhiidhintoodu sa awjab ma aha oo kama sii waajibnimo badna nabigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam altaxadusu binicmati illaahi shukrun wa kitmaanuhaa kufrun ka warranka nicmada ilaahay laga warramaa waa shukri qarinta la qariyaana nicmada ilaahay la qariyaana waa abaalkadar nicmadii laga abaalka daray saxaaxahu lalbaaniyi allah wuxuu yidhi wa amaa binicmati rabbika faxaddis nicmada rabbigaa ka warran oo ka sheekeen nicmada labada waalid kuu galeen inaad qirataad ka warrantaa waxay ka mid tahay shukri naqay ka mid tahay hadal xun inaad ku tidhahda kuuma bannaana falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa ha dagaalin taabicigii weynaayee la odhan jiray cataa waxa uu yidhi walaa tanharhumaa markuu fasirayey gacmaha ku saydhin buu ihi labada waalid hadday hooyadu kugu tidhaahdo hadalaad karaahiyaysanayso oad gacmaha ku saydho waalidinkaarnimaad samaysa ma bannaana in gacmaha lagu saydhaa xadiisku waxaa ku soo aroortay camallada waxyaalaha ugu fadliga badan waxaa ka mid a qofka muslimkaa qalbigiisa in farax la geliyo sheekh albaani xadiiskaa waa quweynaya qalbigiisa in farxad la geliyaa qof muslima hadday ka mid tahay camallada waxyaalaha ugu khayrka badan bal muslimkaa farxadda qalbigiisa la gelinaya hadday laba waalid yihiin ka waran soo kama si fadli badna labada waalid in la caayaa ma bannaana waana min alkabaa'ir oo waa dembiyada waaweyn xataa hadday markaa gaala yihiin labada waalid in loo samafalo wanaag loo sameeyaa ayaa layna amray wa saaxibuhumaa fi ddunya macruufa adduunyada waxaad kula dhaqantaa macruuf yacnii si wanaagsan waa markay gaala yihiin haddii waxa weeye muslimiin ay yihiin waa kasii xag jiraan xaqooduna waa kasii sii weynaansha badaya wax macaasiya dembi gaalnimaa lagu ateeci maayo wain jaahadaaka calaa an tushrika bii maa laysa laka bihi cilmun falaa tuطichuma hadday gaalnimo kugula dadaalaan inaad gaalowdo ha ku ateecin gaalnimadaa ma gaalnimadoo keliyaan lagu ateecayn maya dembi oo dhan in lagu ateeca ma bannaana dembigaasi ha ahaado dembi weyn ama ha ahaado dembi yar waayo nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam innama ataacatu fi lmacruuf taacadu waxay ahaatay ateecitaanku waxa macruufkee wanaagsan shayga wanaagsan baa laysku ateecaa xadiis kale nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq adeecitaan makhluuq lagu adeecayo caasiyitaanka ilaaha khaaliqaa la caasiyayaa lagu adeecayaa ma jirto yacniyaynay jirin xadiiska imaam axmed baa soo wariyey waana saxiix marka macsidu saqiiraba ha ahaato dembi yarba ha ahaatee in cidnaba lagu adeeca laa waalid walaa cid kale in lagu adeeca ma bannaana wa saaxibuhumaa fi ddunya macruufa waxaad kula saaxiibtaa kula dhaqantaa adduunyada gudaheeda macruuf iyo wax wanaagsan si wanaagsan in loola dhaqmo oo macaamil wanaagsan lagula dhaqmo iyagoo gaala ah baa la amray bal ka warran markay muslimiin yihiin culammaduna waxay isla ogol yihiin hadday labada waalid ay muslimiin yihiin walow faasiqiinba ha ahaadaane in waxa weeye loo samafalaayo oo loo ixsaan samaynaayo oo wixii aan dembi ahayn lagu ateecayo shaygu haddaanu dembi ahayn waa lagu ateecayaa laakiin shaygii dembiga laguma ateecay waalidku hadduu kugu yidhaahdo garka iga xiir lagama yeelayo laakiin si latifan baa loola hadlayaa loo qancinayaa samafalkana kama mid ahaa in macsi lagu ateecaa waynu sheegaynaa ashyaa dadka qaarkood ay moodi karaan inay samafal tahay laakiin samafal aan ahayn waxyaalaha markaa samafalka noqonaya waxaa ka mid a in marka ay dhintaan ballankoodii iyo dardaarankoodii aan shareecada khilaafsanayn in la fuliyo daymanka in laga bixiyo daynkaasi ha ahaado xaq ilaahay oo laga bixin karaayo ama ha ahaado xaq aadmi gabadh baa nabiga u timi sala allahu alayh wasalam waxay ku tidhi inna fariidat allahi fi lxaji adrakat abii shaykhan kabiiran laa yasbutu cala alraaxila afa axuju canhu waxay tihi faralkii ilaahay ee xajka ku saabsanaa waxay soo oo soo haleeshay oo bimacnaa ku sugnaatay aabbahay ooday gaboobay ah oo cad ah oo rakuubka in la saaro xataa aan xamilayn iska daa inuu socdeen ma ka xajiyaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam ara'ayti low kaana calaa abiiki daynun faqadaytihi a kaana yanfacuk waxaad ka warantaa haddii aabbahaa dayn lagu yeelan lahaa oo daynkaa ka guddo ma anfici lahayd oo wax ma u tari lahayd waxay tidhi haa qaala fa daynullaahi axaqu an yuqdaa wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam daynka ilaahay ayaa u xaqnimo badan in la gudo oo ka xaqnimo badan daynka aadmiga daynka aadmiga in la gudo daynka ilaahay baa ka xaqnimo badan saas aawadee haddii xajkii faralka ahaa lagu leeyahay oo iyadoo faralkii lagu leeyahay uu dhintay samafalka waxaa ka mid a in laga xajiyo samafalka ubadkiisu u samafalayaan waxaa ka mida in laga xajiyo soonkii haddii lagu leeyahay soon farala ah yadana in laga soomo ayaa samafalkii ka mid ah man maata wacalayhi calayhi siyaamun saama canhu weliyu nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam kii dhinta iyadoo soon lagu leeyahay ka qariibkiisee dhoway weligiisa abaa ka soomaya bimacnaa hadduu ka soomo waa ka dhacaysaa oo waa u sugnaanaysa oo anfacaysa daynkii aadmiguna waa saas in la eg oo in laga gudaa oo laga bixiyaa waxay ka mid tahay samafalkiisa waxaa soo gelaysa madlamo iyo dulmi uu hayey oo cid uu ka dhacay iyaduna waxay noqonaysaa in waxa weeye laga gudaa waxay ka mid noqonaysaa samafalkay ka mid noqonaysaa oo ciddii madlamada markaa lahayd loo celiyey waxyaalaha samafalka labada waalid soo gelaya waxaa ka mid a ducada loo ducayn iyagoo nool iyagoo dhintayba waxaa ka mid a sadaqaadka loo bixinayo waxaa laysku waafaqsan yahay ducada iyo sadaqaadkuba inay anfacayaan dadka dhintay waa biijmaaci ahlicilmi nabiga sala allahu aleyh wasalam waxaa u yimi sacd ibnu mucaad wuxuu uhi yaa rasuul allah hooyaday si mowtu qafle ah ayay u dhimatayoo kedisaa nafteeda lagu qabtay hadday awoodi kari lahayd waxbay sadaqadaysan lahayd ama dardaarmi lahayd sadaqad haddaan ka bixiyo ma anfacaysaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam haa mar labaad wuxuu weydiiyey sadaqadaan u bixiyo maxaa ugu fadli badan ugu mudan nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam biyo yani sadaqadda ugu fadliga badani waa biyo xadiiskaas ayaa sheegaya waana saabito nebiga sala allahu alayh wasalam waa ka sugayey biyuhu waa fadli badan yihi waxyaalaha kale fadliga badan waxaa ka mid a ah sadaqadda jaariga ah ee joogtada ah sida masjid in loo dhiso ceel in loo qodo waa ka mid biyihii weeyaan dhaam oo kale ama hara in loo sameeyo ama berkad loo waqfo waa biyihii weeyaan waxyaalaha kale caamkee dadku ay intifaacayaan hadday tahay markaa in biriijya la sameeyo ay dadku intifaacayaan oo iyaga loo waqfo ama waddooyin loo sameeyo iyo ashyaada la midka ah waxay soo gelayaan waxyaalaha anfacaya waxaa ka mid a samafalka labada waalid loo samafalayo in si ixtiraam leh loola hadlo oo xushmayni ku jirto oo sifada aabbannimo iyo sifada hooyanimo lagula khitaabo ee aan la odhan hebelow ama heblaayoy sidaas aan la odhan ee waxa lagula khitaabayaa uu noqdo eray xushmayn iyo qadarin markaa sheegaya uu noqdo oo la yidhaahdo aabbow ama hooyooy saas yadaa lagu yidhahda saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen markay sheegayeen samafalka labada waalid abu hurayra ayaa nin wuxuu ku yidhi markuu u sheegay inuu aabbihii yahay ayuu wuxuu yidhi laa tusammihi bismih magiciisaa ku magacaabinoo hebel ha odhan walaa tamshi amaamah hortiisa ha soconninoo ha ka horraynin walaa tajlis qablah hana ka hor fadhiisan yacnii ixtiraamaad ixtiraamaysa daraaddeed haddaad meel soo gashaan hortii ha ka fadhiisan ilaa isagu fadhiisto adigu ha fadhiisan hana ka horrayn ka dambe albaab baa ka wada baxaysaa isaguo ha horraan baxo haddaad tabantaabinayso dee kaba u soo dhigayso taasi waa cudurdaar keensaday laakiin haddii kale taqdiiraad qadarinayso isaga horraysii bukhaari baa wuxuu ku soo wariyey asarka adabulmufradka sheekh albaanina wuxuu yidhi sanadkiisu waa saxiix cabdullaahi ibnu cumar baa nin baa u yimi taylasa ayaa la odhan jiray ibnu mayaas ninkaa taylasa la yidhaahdaa ee laqabkaa leh ama naanaystaa le baa u yimi wuxuu yidhi duruubaan u qabo inay kabaa'ir yihiin oo waaweyn yihiin baan galay oo waxaa la yidhahay nin khaarijiyuu raacay oo najdat alxaruuri la odhan jiray maxaan yeelaa kabaa'ir inay tahay baan u qabaa waxaan ku jiray wuxuu ku yidhi cabdullaahi ibnu cumar baa ku odhanaya atafraqu min annaar wa tuxibu an tadkhula aljanna war ma waxaad ka baqaysaa inaad naar gasho oo ma waxaad jeceshahay inaad janno gasho markaasuu yidhi haa wallaahi saasaan rabaa wuxuu yidhi axayun waaliduk waalidkaa ma nool yahay qultu cindii ummii wuxuu yidhi hooyaday baa agtayda ku sugan qaala fawallaahi low alanta laha alkalaam wa atcamtaha alطacaam latadkhulanna aljannata ma jtanabta alkabaa'ir cabdullahi bni cumar baa odhanaya haddana ninkani dembiyo waaweyn buu ku dhacay wuxuu ku yidhi ilaahay baan ku dhaartaye haddaad hadalka u debciso hadal jilicsan oo debacsan kula hadasho cuntadana aad quudiso jannada gashee haddaad dembiyada kabaa'irtee waaweyn ka dheeraato bukhaari baa adabulmufradka ku soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinaya asar kale wuxuu sheegayaa cabdullaahi ibnu cabbaas baa nin baa u yimi ninkaasi markuu u yimi ayuu wuxuu ku yidhi gabadh baan jeclaaday inaan doono oo aan guursado gabadhii baan u khidbeeyey oo bimacnaa aan guurkii kala hadlo aan kuhi aan ku guursado gabadhii waa i diidday nin kalaa doonay ninkii kala yeeshay ninkii baa guursaday markaasaan ka hinaasay buui gabadhii baan dilo ugu shubay buui wax tawbada ma leeyahay haddee ninkani dhiig buu qabaa cabdullaahi ibnu cabbaas oo culammadii saxaabada ka mida albaxr yaa ayuu weydiinayaa su'aashi wuxuu ku yidhi ummuka xaya hooyadaa ma nooshahay qaala laa wuxuu idhi maya qaala tub ila allaahi caza wajalla wataqarab ilayhi ma istatacta wuxuu ku yidhi haddaba ilaahay u toobadkeen taacaad iyo qurubaatna waxaad kari karto ilaahay ugu dhowow oo taacaadka farabadso towbaddan alla kaalay cataa ibnu yasaar taabicigii weynaaye la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi ibnu cabbaas baan weyddiiyo waxaan ku yidhi lima sa'altahu can xayaati ummi ninkani dembi weyn buu galaye maxaad u weydiisay in hooyadii nooshahay fa qaala innii laa aclamu camalan aqrabu ila allaahi caza wajalla min biri alwaalidah wuxuu ihi waxaan u weydiiyey camal ilaahay uga dhow hooyo in loo samafalo camal xagga ilaahay uga dhow garan maayo buuli marka sidaasaan u weydiiyey bukhaari baa adabulmufradka ku soo wariyey asarkaas albaanina waa saxiixiyey halkaa waxaan baraarujinaya waxaa caanbaxday war odhanaya cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu qabaa dil badheedha ruuxa galaa towbad ma leh asarkan wuxuu caddaynayaa towbaddii inuu oggol yahay aahaar kaloo waafaqsanna way jiraan ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen towbad male markuu leeyahay wuxuu uga jeeday lilzajri waayo waxaa la soo wariyey riwaayo sheegaysa in nin u yimi oo ku yidhi qof muslima haddii badrheer loo dilo towbad ma leeyahay qofka dilay markaasuu ninkii saa u eegay wejigiisuu cadho ka arkay dabeedna wuxu uhi maya haddana nin kalaa u yimi wuxuu uhi dil badrheedha ruuxa galaa oo qof muslima badrheer u dilaa tawbad ma leeyahay wejigiisuu eegay wuxuu arkay inaan cadhay ka muuqanay habbi iska yahay wuxuu idhi haa tawbad waa leeyahay dadkii la joogaa waxay ku yidhaahdeen oo oh, kii horena waxaad ku tidhi tawbad ma laha kanna waxaad ku tidhi tawbad buu leeyahay maxay tahay wuxuu idhi ka hore wejigiisaan cadho ka arko waxaan is idhi hadduu doonayaa inuu dilo marka si aanu u diinin ayaanu idhi toobad ma leh bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdaan xuquuqda ku sugan dilka waa saddex xaq waa xaqu allaah iyo xaqu lmaqtuul iyo xaqu awliyaa'i almaqtuul waa saddex xaq xaq waa xaqi ilaahayoo rabbi baa xarimay oo xaq ilaahay baa meesha ku jira xaqna waa xaqu awliyaa'i almaqtuuloo dadkan qaraabada la ahaayee dhexlaayey ruuxan la dilay waa xaqoodii xaqna waa ruuxa la dilay xaqiisa marka labada xaqee kale uma jeedee xaqulmaqtuul ka la dilay xaqiisii kaasuu leeyahay toobaddu ma wada ridaysee waxay noqonaysaa dee in xasanaadkiisa wax ka mida loo qaado oo aakhiro beddel loo siiyo ama xaqullah wuxuu ku dhacayaa tawbo xaqu awliyaa'i ilmaqtuulna wuxuu ku dhacayaa ama cafin ama qisaas ama diyo iyo maka waxaa soo hadhay uun xaqulmaqtuul kii la dilaa iska laalaadinaya aakhiro odhanaya ilaahow kan weydii wuxuu igu dilay iyadoo dhiiggu ka da'aayo oo nabarkii uu leeyahay nabiga sala allahu alayh wasalam nin baa u yimi wuxuu ku yidhi duullaan jihaadaan doonayaa inaan raaco dabeed nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam axayun waalidaak labadaada waalid ma nool yihiin qaala nacam qaala fa fiihimaa fa jaahid iyaga ku jihaad bimacnaa fadli iyo ajar jihaad iyaga ka raadi samafalkaad u samafalayso iyo wanaaggaad u falayso ajarkii jihaadka iyaga ka doona xadiiskaasina waxa uu ku sugan yahay saxiixaynka bukhaariiyo muslim waxaana laga qaataa jihaadku markuu fardu kifaaye yahay oo fardu cayn aanu ahayn oo shaksiga caynan aanu ugu waajibin xaqa labada waalid baa muqadam ah oo la hormarinaya jihaadku marna wuxuu noqdaa fardu cayn oo shaksi kastaba gaarkiisu ugu waajibaa fardu cayn buu noqdaa oo cayntiisaa laga rabaa marna waa fardu kifaaye oo ummaddu si guud u saaran yahay idaa qaama bihi man yakfii hadduu ku qumo cid ku filani saqata alxaraju can ilbaaqiin dembigu waa ka dhacaa inta kale soo hadhay marka wakhtigaa u fardu kifaaya ayahoo ummadda si guud u saaran yahay oo khusuuskiisa ruuxan aanu ku waajibin caynan xaalka caynkaasa labada waalid buu ka idan qaadanayaa haddii aynay fasixin jihaadka raaci maayo iyaguu la joogayaa oo u samafalayaa oo u khidmaynayaa oo ateecaya hadday u idmaanna markaa idanka ayuu ku baxayaa jihaadka ku raacaya laakiin jihaadku hadduu tacayuno fardu cayn noqdo jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin xaalka caynkaas ah idankoodu waa dhacayaa idankoodu waa dhacayaa waxaanu noqonayaa laba fardu cayn baa iscaariday waxaa la qadimayaa fardu caynka maslaxadiisu caamka taa la qadimaya laakiin markuu fardu kifaayo yahay qaacidadu waxay tahay yuqadamu fardu lcayni calaa fardi lkifaaya fardu caynkaa laga hormarinayaa oo laga qadimayaa fardu kifaaya laakiin hadduu tacayuno jihaadku eh, jihaadkaa markaa la hormarinayo waxyaalaha noqonaya waxaa ka mida waalidinkaarnimo manna sheegadka loo manno sheegto haddaad ixsaan u samayso waa inaad u manno sheegan waayo waa nooc iida ah dhib oo dhamina waxay noqonaysaa mid muxaraman bannaanayn oo labada waalid in la dhibaa ma bannaana ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen falaa taqul lahumaa uffin waa min baabi itlaaqi ljuz'i wa iraadati alkull yacnii qayb ka mida iidaagii iyo dhibtiibaa la xusoo la sheegay dhib oo dhan baana loo jeedaa waxaa macnuhu u dhacayaa bay yidhaahdeen falaa tu'dihima ha dhibin marka dhib oo dhan baa la diidayaa samafalkaa labada waalid loo samafalayo waa camal khayr ah waa in ikhlaas lagu sameeyaa liajli illaah waa in loogu samafalayaa camalfal sharciga lagu camalfalaayo liajli illaah waa in loogu samafalaya loogu samaynaya dadka qaarkood waxaa laga yaabaa markay u samafalayaan labadooda waalid qurbo rabbi ay ugu dhowaanayaan inay uga jeedin ee calaa sabiili caada caada ahaan oo kale arrinka inuu u samaynaayo ama nafci adduunyoo kale inuu ku doonaayo oo isleeyahay adigaba ubadkaagu ha kuu samafalaan laakiin rabbi in loogu dhowaanayo oo raalli ahaanshihiisa lagu raadinaayo oo jannadii lagu doonaayo waa in loola qastaayo looga jeedaa innama alacmaalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa alikhlaasu lilaah fi lbiri lilwaalidayn camal wanaagsanoo aad iyo aad u khayr badan inuu yahay waxyaalaha caddaynaya waxaa ka mid a ilaahay waxaa loogu tawasulaa oo lagu baryaa samafalka labada waalid saddex nin ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegay inay god galeen iyagoo buur ku sugan godkii markay galeen baa dhagax weyn baa soo dulin dulcooday waa dhagax weyn godkiibuu afka iskaga daboolay qam saddexdii ninna godka waa ku jiraan iska qaaday is yidhaahdeenoo waa iska qaadi kari waayeen waxay arkeen inay khatar ku sugan yihiin oo dhagaxaynay qaadi karin oo iska kicin karin nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam saddexdii nin baa waxay yidhaahdeen mid walowba camalkaagaad ugu rajo badan tahay ee wanaagsana aad la timi ilaahay maanta ku bari mid baa ilaahay bariyo wuxuu ku baryey xaaraanta sida uga dhowrsoonaa oo wuxuu yidhi ilaahayow gabadhaannu ilmaadeernahay oo aan aad u jeclaa ayaa jirtay gabadhaas waxaan ka doonay xaaraan baan ka doonay way isu kay diidday markii dambay baahatay baahi khatar ah heshay waxbay i weydiisatay wixii baan waxaan ku idhi shardi baan kugu siinayaa inaad isu kay ogolaato oo si xaaraana isugu kay oggolaato baan kugu siinayaa si kale kugu siin maayo naf baa haysay gabadhi waxay tii waayahay wixii markaan siiyey ayaan waxaan ku idhi haddaba anigana shardigaygii ii fuli markaan awoodi karay oo labadeeda lugood dhexdeeda aan markaa fadhiistay ayay ila hadashay guud markaasay igu tihi hebelow ilaahay ka baq kaatunka xaqiisa mooye si kale ha ku furay ninkii waa argagaxay wax markaa ka hortaagani ma jiro halkiibaan baan dabeedno markaa ka kacay anaan waxba samayno ilaahu haddaad ogtahay taa aawadaa inaan u sameeyey wixii aan siiyeyna maan weyddiisanoo waan uga hadhay haddaad ilaahu ogtahay taa aawadaa inaan u sameeyey kurbadaan ku jirno naga kor qaad dhagaxii baa in faydnay saddexda qiso siday u kala horreeyeen inaan u kala hormarin baa laga yaabaa maqsuudka qisada inaan sheego ayaa muraadkiihi laakiin tartiibtii inaanan raacin bay u badan tahay wuxuu ku tawasulay alcifatu can ilmuxaramaati cinda alqudrati calayha muxaramaadkii inuu ka dhowrsoonaa markuu awooday dabadeed kii kale ilaahay baryo wuxuu yidhi laba waalid oo waaweyn oo aan samafare ayaa jiray labadaa waalid intaanan wax siinin ka hor ubad iyo xaastoonna waxba ma siin jirin waxaan siinaayo hadday caana tahay iyo hadday wax kala tahayba labada waalid baan ku bilaabi jiray habeen baa anigoo caanihii weli aan u keenin ayay dhaceenoo waa gameen caani baan soo qaada madaxoodaan la fadhiistay muu dhiginoo iskagama tegin mana toosina ma kicin kicintaa xataa wuxuu iska ilaalinayaa inay dhibsadaan baa dhici karta yaa gacmahaanoo ku haya caanihii baan korkooda la fadhiyey bal inay baraarugaan ama isleh sidaan sidii ula fadhiyaa waagu ku beriyey ilahu haddaad og tahay taa aawadaa inaan u sameeyey kurbadan ku jirna naga saar qayb baa haddana faydantay ayna ka bixi karan kii saddexaad wuxuu ku tawasulay oo ilaahay ku baryey ammaanadaya siduu ilaaliyey nin shaqaala inuu dirtay u shaqeeyey mushqaayad kula heshiiyey mushqaayaddii isagaan qaadan inuu ka tegey xoolihii mushqaayadda ahaa inuu markaa ugu shaqeeyo u rogrogay xoolihii inay fara bateen oo ay noqdeen xoolo fara badan ay noqdeen beri dambu u yimi wuxuu yihi mushqaayaddaydii isii dabeedna wuxuu ku yidhi wax alla waxaad aragto xoolo waa mushqaayaddaadii war hebelow ha igu ciyaarine ha igu dheelleeline mushqaayaddaydii isii kugu dheelleeli maayee wallahi waxaasoo dhan waa xoolahaada wuu wada kaxaystay buu waxba kama tegin haddaad og tahay taa inaan aawada u samey ilahu kurbada naga fayd dhagix waa ka faydmay intii kalena halkii bay ka soo baxeen marka acmaasha saalixa rabbi lagu tawasulo ee lagu baryo waxaa ka mida samafalka labada waalid loo samafalo ayaa ka mid ah shaqada loo shaqaynayo labada waalid ee la masruufayaa fadli jihaad baa lagu helayaa waxaa laga soo wariyey cumar bnu khataab wuxuu yidhi annagoo nebiga sala allahu alayh wasalam agtiisa ku sugan waxaanu aragnay wiil dhallinyaro ah oo xooggiisa iyo dhallinyaronimadiisu ay nacajabisay bimacnaa waa wiil dhallinyaro xoog badan markaasaan waxaan idhi buu yidhi cumar baa odhanaya alla wiilkaa dhallinyarada ah haddii xooggiisaas iyo dhallinyaronimadiisaasi ay jihaadka ku sugnaan lahaydoo uu jihaadka u adeegsan lahaa yacni way isficnaan lahayd fa qaala rasuulku wuxuu ihi sala allahu alayh wasalam yaa cumaru falacalahu fii sabiili illaahi wa anta laa tashcur waxaa laga yaabaa ninkan inuu jihaad ku jiro jihaad inuu ku jiraa laga yaabaa oo adigu aana dareemayn suma ja'a ila nabiyi sala allahu alayh wasalam wiilkii dhallinyarada baa nebiga u yimi markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam yaa shaabbu hal laka man tacuul cidaad masruufta ma leedahay qaala nacam qaala man qaala ummii wa aya buuhi ciddaad masruuftaa wuxuu idhi waa hooyaday qaala ilzamhaa fa inna cinda rijlayha aljanna laazim buu yidhi oo markaa ku sugnow masruufka aad masruufaysa iyo samafalka aad u samafalayso waayo lugaheeda agteeda ayaa waxaa ku sugnaatay jannadii sheekh albaani waa saxiixinaya xadiiska riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan hadduu laba waalid oo da'a leeyahay oo u masruufaayo fii sabiili illahi buu ku sugan suganyey waalidinkaarnimadu waxay ka mid tahay waxyaalaha cuquubadoodu soo degdegto oo nabigu sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi maa min denbin axra an yucajila allahu lisaaxibihi alcuquubata maca maa yaddakhiru lahu fi alaakhirati min qatiicati alraxmi waalbagyi dembi uga mudnaansha badan ilaahay ciqaabtiisa inuu u soo dedejiyo ruuxa la yimaada ma jiro yaday weliba ciqaabtii aakhirana u dambayso oo u hadhsan tahay cuquubo adduunyo in loo soo dedejiyo dembi uga mudnaansho badani ma jiro qaraabada in la gooyo iyo in markaa la xadgudbo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnumaaja baa soo wariyey albaani oo saxiixinaya riwaayo kale waxay sheegaysaa kullu denbin yu'akhiru allahu minha maa shaaa ilaa yowmi alqiyaamah ila albagya wa cuquuqa alwaalidayn aw qatiicata alraxim yucajilu allahu lisaaxibiha fi dunya qabla almowt riwaayada markaa sheegaysa qatiicatu raximka biduuni shakin cuquuqulwaalideynku waxay soo galaysaa oo jus ka mid a tahay qatiicatu raximka nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam xadiis kale laa yadkhulu ljannata qaatic jannada ma gelayo mid qaraabo goysi qaraabada la goynaaye lagu naar mudanayo waxa ugu horreeya labada waalid baa ugu horreeya labada waalid ayaa ugu horreeya waalidinkaarnimada waxyaalaha ka midka waxaa soo gelaya ka cadhaysiinta labada waalid laga cadhaysiiyo lagaga oohiyo oo xadiis waxaa ku soo aroortay nebigu inuu yihi sala allahu aleyh wasalam wa bukaa'u lwaalidayni min alcuquuqi waalkabaa'ir oohinta labada waalid lagaga oohiyaa ay ooyaan waxa loo jeedaa lagaga oohiyaa waxay ka mid tahay waalid inkaarnimada kabaa'irtay ka mid tahay saxaxahu lalbaaniyu waxyaalo fara badan oo waalidinkaarnimada soo gelaya ayaa jira waxaa ka mid ah in laga santaago in loo nisbo sheegto dadka qaarkood nasabkooda hadday doonaan ay bedelaan oo yidhaahdaan ina hebel maba ihiba waxayna ka mid tahay waxyaalaha lagu cadaab muto oo nabigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam man iddacaa ilaa hayri abiihi wa huwa yaclamu annahu hayru abiihi faaljannatu calayhi xaraam aabbe aan aabbihii ahayn ruuxa ku abtirsada isagoo garanaaya inaanu aabbihii ahayn jannadu xaaraan bay ka tahay baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam xadiis kale wuxuu nebigu ku yidhi man rakiba can abiihi ruuxa aabbihii iska naca yacni waa kufri yacni xaqii aabbanimo waa kufrun duuna kufrin baa looga jeeda axaadiistaa dhammaantood waa saxiix waa saxiixa oo waa sugan tahay nin baa nabiga u yimid sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah hijradaan kugula baayactamayaa oo aan doonayaa inaan bayco kugula galo inaan hijroodo labadaydii waalidna waxaan ka imi iyagoo ooyaya nebigu wuxuu ku uhi sala allahu alayh wasalam irjic ilayhimaa wa adxikhumaa kamaa abkaytahumaa ku noqo labadaada waalid oo ka qosli sidaad markii hore uga oohisay si la mida hadda uga qosli abu daawuud iyo nasaa'i iyo ibnu maajah eh, iyo xaakim iyo bukhaari fi ladab almufrad ayaa soo wariyey albaanina waa saxiixinaya samafalka labada waalid waxaa ka mida in waxa weeye marka loo soo gelaayo haddii qaangaadh la yahay waa in mar walba idan laga qaataa oo biduuni idlin guriga aan layska soo gelin calaamad haddii loo yeelo la yidhaahdo albaabku hadduu furan yahay waa la soo geli karaa markaas waxay noqonaysaa wejay leedahay waa la soo geli karaa laakiin haddii kale oo aan taas marka afgarad noocaasi aanu jirin mar kasta oo guriga loogu gelaayo labada waalid ha wada joogaan ama hooyada keliya ha ku jirtee waa in laga idan dalbaa waayo waxaa dhici karta xaaladayna ku raalli ahayn inay ku sugan yihiin allahna wuxuu yidhi waidaa balaga alatfaalu minkum alxuluma falyasta'dinuu kama ista'dana aladiina min qablihim carruurtiinnu hadday gaadhaan aad dhasheen qaangaadhnimo hadday gaadhaan oo qaangaadh noqdaan falyasta'dinuu kama ista'dana aladiina min qablihim haydan ka idan dalbaan oo idan ha ydin weyddiistaan soo gelitaanka idiin soo gelayaan sida dadka hore ee la soo sheegay ee markay guryaha soo gelayaan la yidhi idan ha dalbaan mar walba yacni saasoo kale mar walba ha uga dalbaan kama ista'dana aladiina min qablihim waxaa loo jeedaa aayadda ugu horraysa ee istiidaanka ku saabsan maaha aayadda ku xigte ee sheegaysaa caruurta yar aan qaangaadhka ahayn saddexda waqti sheegaysa maaha ee tan waxaa laga tilmaamayaa fii kulli xaalin ha idinka idan dalbaan sida dadka ajaanibta ay idinka idan dalbayaan yaa saasoo kale ha idinka idan dalbaan baa looga jeeda taasna sunnanimo markaa lagama tilmaamayee waa waajib imaamu shaafici waxau yidhi faahbara ana calayhim alisti'daana fardan kama kaana calaa man qablahum min albaaligiin wuxuu ka warramay ilaahay in isti'daan waajib ku yahay oo faral ku yahay carruurtaasi markay qaangaadho sida kuwa ka horreeyey ee qaangaadhkaba ayaguna idan marka u dalbayaan faral ay gu tahay si lamida inay faral ugu tahay si la mida inay faral ugu tahay dadka qaarkood waxay moodaan ashyaada qaarkood bay samafalka inay ka mid tahay moodaan xaqiiqaduna ay tahay inaynay ka mid ahayn waxyaalaha dadka qaarkood ay moodaan samafalka inay ka mid tahay waxaa ka mid a macaasida inay ku ateecaan yidhahdaan waalidkaasaa yidhi ama sigaar ii soo eebi buu yidhi ama waxaan iigu hiili ayuu yidhi ama yacni dulmiga noocana samee ayuu yidhi ama garhka iga xiir buu yidhi yacni ashyaada noocaasee macaasida ahi samafalkii kama mid ahaa in lagu ateecana maaha saynu hore u soo sheegnay waa wax ilaahay cadho gelinaya laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq waalidku hadduu karaahiyaysto inaad ku ateeci weydo ka yeeli weyday rabbi ayaa ka raalli noqonayo caynkaa aad samaysay marka isaga laakiin waa inaad kula hadasha usluub wanaagsan oo aad u dejinayso oo inaad cadaab ka baqanayso in arrinkaad nebi ku sugan yahay inaynu yeello inaynay ahayn yacni cadaab inaynu iska ilaalinno inay tahay adduunyada wakhtigeedu inuu kooban yahay wax waloo marka aad tidhaahdaaba qaali agtayda inay ka tahay laakiin amarka ilaahay iyo amarka sharciga ayaa igala qaaliban yacni waxa weeye taas yada ah in lagu yidhaahdo loogu caqli celiyo ayaa markaa habboon oo si latifan oo usluub laho fiican oo ixtiraam leh lagula hadlo munkar hadduu samaynayo xumaan la imanayo in laga aamuso ma aha waa in markaa xumaanta la baraarujiya man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadi fain lam yastatic fabilisaani marka wuxuu ku beddelayaa munkarkii haddaan mafsado ka badani ka dhalanayn kama aamusayo laakiin haddii mafsado ka badani ka dhalanayso wuu iskaga aamusaya laakiin kuma taageerayo marnaba kuma raacayo oo waa iska ilaalinayo oo tii xadiiska ay ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu sheegay unsur akhaaka daaliman aw madluuma walaalkaa u hiiliyo u gargaar xaaluu daalim yahoo isagu tacadinayo wax dulminaayo iyo mar la dulminayo mar walba u hiiliyo u gargaar waxay ku yidhahdeen saxaabadu nebiga sala allahu aleyh wasalam yaa rasuul allah garannay hadduu markaa madluum yahay oo la dulminayee hadduu daalim yahay saan ugu gargaarnaa qaala taxjuzuhu can aldulmi wa tamnachu fadalika nasruh dulmigaad ka celinaysaa oo aad ka qabanaysaa taasaa hiil iyo gargaar u ah say hiil ugu tahay dee naar baa markaa dulmigu sababaya marka wixii naarta u sababaya in laga qabtoo laga celiyaa dee waxay noqonaysaa gargaar isaga loo hiiliyo loo gargaaray noqonaysaa haddaad aragto inuu aabbahaa daalim yahay oo wax dulminayo isagu gar daran yahay aanad og tahay kan kale ee ays haystaan inuu madluum yahay markhaatiga inaad ku furtaa dantiisa weeye oo aad tidhaahdo waxa gar leh ninkaas xaqanuu hayo aabbahay ma leh ninkaasaa leh markhaatiga in lagu furaa waxay ka mid tahay samafalkay ka mid tahay waayo waalidka laftiisa danbay u tahayoo dee dulmi baa laga celinayaa oo wax naar u sababayaa laga celinaya ilaahayna wuxuu ina amray in cadaaladda lagu dadaalo icdiluhu aqrabu litaqwa cadaalad sameeya marka cadliga ayaa layna amray waxyaalaha dadka qaarkood ay moodaan inay ka mid tahay samafalkii labada waalid loo samafalayay inay ka mid tahay ay moodaan waxa ka mid a marka waalidku dhinto inay waxa weeye u sameeyaan ma'tam oo ay u sameeyaan axan iyo agas eh, iyo qoriqaad magacyada kala duwan loo sameeyey waxyaalaha noocaasee markaa la samaynaaye gurigii laga dhintay lagu soo ururayo oo lagu soo shirinayo casuumadaha lagu qabanayaa ama laga dul barooranayaa sharciga meel la kagama taalo samafalna ma aha samafalku wuxuu ku jiraa sharciga in la raaco nebiga sala allahu alayh wasalam markuu dhintay axan iyo agastoonna looma samayn saxaabadiisu markay dhinteen midna looma samayn khayrku siduu ku jiraa waxay tahay sidii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu samaynayeen sidii nebi moxamed sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa loo aasay ayaa khayrku ku jiraa waxaana saxaabada qaarkood ay sheegeen sida jariir ibni cabdillaahi albajali jariir ibni cabdillaahi albajali waxauu yidhi guriga maydka in lagu soo ururo cuntona lagu sameeyaa waxay ka mid tahay baroortay ka mid tahay yacani wuxuu tasriixiyey nooc baroora inay tahay xadiiska ibnu maajah sunanka ku soo wariyey culamada qaarkoodna ay saxiixiyeen min anniyaaxati alijtimaacu liahli ilmeyit wa sancati atacaami lahu guriga meydka in lagu soo ururaa cuntana lagu sameeyaa waxay ka mid tahay baroortay ka mid tahay oo baroortiiba waxay u qaybsan tahay ficli iyo qawli ayay u qaybsan tahay baroortuna waa xaaran waxaa ka mid a waxyaalaha dadka qaarkood ay moodaan samafal inay tahay laakiin aan ahayn in lagu ammaano labada waalid waxaan ku sugnayn oo wanaaga in lagu talax tago oo khuluwi lagu sameeyo oo xadkoodii la dhaafiyo loo tacasubo baadi iyo bidca hadday ku sugnaayeen la nashriyo oo la faafiyo oo loo gargaaro kullu daalika kama mid aha samafalka bale waxay ka mid tahay ashyaadaasoo dhammi waa nooc isaa'a ah oo xumaato ah oo ruuxanna uu ku dambaabayo iyagana haddii waxoodii baadida ahaa ay ku sugnaayeen ay jirto baadi inay ku sugnaayeen faafinta lasii faafinaya dembigoodu inuu sii kordho ayaa ka dhalanaysa markaa samafalka waxaaba ka mid a hadday jirto wax baatil ay ku sugnaayeen ama bidco ah ama xumaan ah in la caddeeyo in la radiyo in la caddeeyo waxaas inay baatil yihi oo shareecada ayna ku sugnaayn si atbaacdii ciddii ku raacaysay baatilkaasi ay u yaraadaan oo dembigoodu aan u sii kordhin ile markastoo dembigu sii bato oo itibaaca dembiga lagu raacaya uu sii bato dembigu waa sii siyaadaya saas aawadeed baa waxaa dhici jirtay ahlucilmiga qaarkood inay aabbayaashood xataa radin jireen masaa'il xataa sahlan qaarkood ay ku radiyeen ya raddu lajillaa'i cala alajilla min alabiina washuyuukhi dalla maca qabuuli kulli waaxidin nabi lahu calaa qabuulihi aw talabi radda calaa maalikin ibnu lqaasim wa bnu bni caasimin cala bni caasim wabnu bnu maalikin cala bni maalik walam yacib saaxibu naqlin dalik kada rubuuniyu calaa rusuukihi qad akhara radda calaa shuyuukihi wadaaka cindii ana xaqa alxaqi muqadamun calaa xuquuqi alkhalqi axda shanaaqita waxa uu leeyahay nadmi uu macnaha ku tilmaamay wuxuu yidhi culammada ajillada waaweyni inay ajiladii waaweynayd radiyaan hadday mashaayiikhdoodii yihiin iyo hadday aabbayaashoodba yihiinba yacani waxa waxay ahayd wax aabbayaashood oo culammadoodii abay radin jireen haddaba ah, masaa'il ku radinayaan iyo mashaayikhdoodii imaam maalik ardaygiisii qaasim imaam maalik oo shiikhiisiiya buu radiyey oo masaa'il ku radiyey ibnu caasimna inankiisii uu dhalay baa radiyey oo masaa'il ku radiyey ibnu maalik inankiisii baa masaa'il ku radiyey walam yacib saaxibu naqlin daalik cid cilmi u saaxiiba oo naqli u saaxiib oo cilmi leh arrinkaa innaba may ceebayn ee siduu aabbihii u radiyaa ama shiikhiisii u radiyaal may odhan kada ruhuuniyu calaa rusuukhihi shiikha ruhuuni la yidhahde maalikiga ayi raasikhnimadau cilmiga ku raasikha ahaa e, la jirkeeda qad aksara radda calaa shuyuukhihi wuxuu farabadiyey raddinta uu mashaayikhdiisii radinayo wadaaka cindii ana xaqal xaqi muqadamun calaa xuquuqi alkhalq taasna aniga agteeda waxay tahay buu idhi laba arrinunbay isba barrigeen dee xaqullahi iyo xaqulkhalqi xaqulxaqi oo xaqi ilaahay ah baa muqadamun calaa xuquuqi alkhalqi ka horreeya xuquuqda khalqiga oo markay noqoto ma xaqa makhluuqaa la ilaaliyaa mise xaqa ilaahay baa la ilaaliyaa dee waxay noqotay xaqa ilahay ha la ilaaliyo xaqa ilaahay ha la ilaaliyo marka dan waxa u ah haddii bidco ama baadi ay ku sugnaayeen ama dalaal in la radiyo dalaalkooda la caddeeyaa ah waxaa si aan atbaacdooda u fara badan oo dembigood si aan u sii siyaadin in waxa weeye la yareeyo waxay tahay maqsad sharciya weeye marka yadaa ixsaan ah waxyaalaha dadka qaarkood ay samafalka moodaan waxaa ka mid a ah masaajidda in laga dul dhiso in xabaalahooda la dul ictikaafo in ciiddooda laga barakaysto in haddii waxa weeye cilmi iyo ama wilaayo wax lagu toonsan yahay la gargaar weydiisto in loo nadro in loo yani wax loo gowraco barakaysi laga barakaysanaayo ama la baryaayo yacni markaa laga barakaysanayo ama la baryayo in xeryo laga dul ooto xabaalahooda soomaalida qaarkood waxay yidhaahdeen oo mahmaahyadooda ka mid a xabaalo waalid baa xoola laga helaa mahmaadaa in badan baan maqli jiray laakiin ficlanba xoolaha loo doontaa umaan fahansanayn waxaanse maqlay in dadka qaarkood ay yidhaahdeen xeryaa baanu ka dul oodannay xabaalihii awowayaashayo nin baa wuxuu yidhi xeradii aan ka dul ootay awoweygii hebel xeradii aan ka dul ootay anoo dhallinyaro ah weli way oodan tahay odayaal waaweyn oo dee markaas waaweynaa oo ka dul oodanayaan arkay markaasaan anna ka dul ootay buuhi waa xero ka samaysan dhagxan yaa xero ood ka samaysan maaha waa xero dhagxan ka samaysan yaa waana garan kartaan meelaha dee laga samayn karo xero dhagax marka weli way oodantay buui marka in xeryo laga dul ootaa dee samafal ma aha waalidkuna waxaas ma awoodi karo ilaahay baa la baryaa ilaahay baa la gargaar weydiistaa waxaasina waxa weeye oo waxaan sharciga ku bannaanayn samafalkana meella kagama sugna waxaan ku soo gebagabaynaynaa mas'alo ku saabsan ruuxii haddaba waalidinkaar ahaa amaba waalidadii ay ka dhinteen isagoo waalidinkaar ah muxuu yeelayaa amaba ay nool yihiin laakiin waalidinkaar ku ahaa waajibku waxay tahay waalidinkaarnimada waa in laga toobad keenaa waalidkaarnimada waxaa u daabid ah waa ayu iidaa iyo ayu kufraan oo nicmadii la qiri waayo ama la dafiro ama la qariyo xataa qalbiga ha laga qiri waayo ama afka ha laga qiri waayo ama la masabido ama la dhibaateeyo ama la cadhogeliyo ama la ateeci waayo la maqli waayo shay bannaan oo ay ku amreen la yeeli waayo gacmaha lagu saydho wejiga lagu karooxo la huruufo la dagaalo la dhibaateeyo la garaaco la dilo yacani waxaa weeye khayrka iyo wanaagga uu ruuxu haysto inaanu ugu samafalin ila samafalku waa ballaadhaya yaa wax qaldanay ku sugan yihiin inaad uga naseexaysaa qudheedu waa samafal xoolahaad haysato inaad wax ka siisaa markay u baahan yihiin waa samafal iyagoo xoolaba ha haystaane waxay kaa codsadaanee kari karayso inaad u yeeshaa waa samafal yacni waxaa weeye dhibtii aad kula kacdoo dhami waxay soo gelaysaa cuquuqii bay soo gelaysaa marka ruuxaasi waa inu ka toobad keenaa waalidinkaarnimadii hadday nool yihiin shuruuddii towbadoo dhammaystiran waa inuu la yimaadaa majaalis kale ayaa lagu sharxay shuruudu tawba majaalis kale ayaa lagu sharxay shuruuddii towbadoo dhammaystiran waa inuu la yimaadaa dembigaa waa inuu isku cilkaambiyaa waa inuu ka qoomamoodaa waa inuu go'aansadaa inaanu dib dambe ugu laaban ilaahay dartii waa inuu saa ula imanaya waa inuu xaaladda beddelaayo yacnii wuxuu fasahaadiyo islaaxiyaa oo ixsaan la yimaadaa cafina waa inuu weydiistaa iyo saamaxaad ay saamaxaan waa inuu xaqoodii inay ka cafiyaan dhibtii uu geystay waa inuu markaa ka dalbadaa oo taana weydiistaa haddii ay dhinteen muxuu samaynayaa hadday dhinteen towbadda intii kale waa la imanayaa shuruuddiibuu dhammaystirayaa xumaantii uu ku falay waa inuu wanaag ku beddelaa hadday tahay duco joogto u ducaynaayo ammaan uu ammaanayo xumaatadii uu nisbeeyey ee uu ku masabiday ka beri yeelaayo wanaaggoodii iyo ixsaankay u galeen inuu qiranayo oo faafinayo intay nicmo iyo wanaag u galeen inuu u ducaynaayo inuu sadaqaad u bixinayo inuu waxa weeye u samaynayo odhaah iyo ficil mid walba wanaag ula imanayo shuruuddii towbadoo dhammaystiranna yacni markaa uu la imanaya ashyaada noocaasoo dhan ayuu markaa la imanayaa ducada uu ducaynayana waa joogtaynayaa marka insha allahu waxaa la rajaynayaa hadduu saas yadaa la yimaado xumaatadii uu falayna wanaag ka dabageeyo wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha yacnii xumaantii waxaad raacisaa ka dabagaysaa wanaag wanaaggaasi waa masaxaya ina alxasanaati yudhibna sayi'aat wanaagyaalku waxay tagsiinayaan xumaanaha marka insha allah waxaa la rajaynayaa shuruudda towbadda hadduu dhammaystiro ixsaanadaana uu u sameeyo joogteeyo inuu markaa ka baxo yacni cuquuqii yacni markaa dembiguu lahaa inuu ka baxo ayaa markaa la rajaynayaa marka taana saas yadaa weeye majliska waa idinku dheereeyey mawduucuna waa mawduuc sidiisa isaga ballaadhanoo aad iyo aad u ballaadhan marka intaas baynu ku soo gebagabaynaynaa wallahu aclam ilaahayna hanagu anfaco ilaahay hanagu anfaco allaahumma anfacnaa biha ilaahw adiladaa iyo cilmigaa aanu sheegnay nagu anfac ilaahay haynagu anfaco maanta dad fara badani waxaa laga yaabaa waalid inkaarnimadu dee inay iska badan tahay oo yacni aad iyo aad waalid inkaarnimadu u badantah waxaaba jira dee qaar waalidadooda ugu shubay oo dilayba qaar garaacaa jira qaar dharyaha ku laadaa jira hadda maaragta qaar ixsaankay u samaynayaan yar yahay baa jira markaa dhibaatadu way fara badan tahay marka waxa weeye ilaahay haynagu hanuuniyo sida khayrka ah wafaqana allahu jamiica lima yuxibu wayardaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk